بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وعنكب الله بين آيات السقاشا إيا أفر إلى آيات بقل إيا اللح وسورة برع درسي هو روحا أدن بيسي واحد باتيه مسار ضدك ضعيف آه ضدك انت كوي مادان قاعد نسيكو إلى دوحبه ويده iyagoo aad u ilmen ka tegay inama sabiilu wadada ciqaabtu waxa weeye cala aladiina kuwii yastadinuunaka kaa idan dalbay wahum iyaguna aqniyaa hodan ay yihiin raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu maca alkhawaalif dadka hadhay oo caruurta iyo haweenka inay la joogaan wadabaca allahu calaa quluubihim qalbigooda alla daboolay fahum laa yaclamuuna waxba garan maaya yactadiruuna way u cudur daaran ilaykum xaggiina idaa rajactum markaad u soo noqotaan ilayhim xaggooda tabuka ka soo noqotaan qul waxaad ku tidhaa laa tactadiruu waabaha cudur daaranina lan numina lakum idiin rumayn mayno saasaa wax naga ahaayeen saasay ahayd run idinka qaadan mayno qad naba'ana allaahu min akhbaarikum qad naba'ana allaahu allaa nooga waramay min akhbaarikum wararkiina inaad munaafiqiintiinoo sidaa u hadheen allah noo sheegay wasayara allaahu alla wuu arki camalakum iyo warasuuluhu yani wuu soo daahirin weye hadda kadib camalkaad camalkii hore waa sidaa ka dambe eed qaban doontaana allah wuu soo bandhigay waa idin fashilayaa uma turadduuna waxaa la idiin celin ilaa caalimi lkaybi waxa maqan allaha og iyo washahaadati waxa joogaba fa yunabiukum wuxuu ka warami bimaa kii kuntum aad hayn tacmaluuna kuwa camal falay wuu idinka abaalmarin wey wuu idinka waran waxaweye waa liisoo hordhig waa lidinka abaalmarin munaafiqiintii nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi markaad tabuka ka soo noqotaan weydiin cudurdaalan oo sidanaa wax naga ahayeenoo saasay ahayd baydhig waxaa tidhaa waxba ha cudurdaalanina idiin rumayn mayna marnaba idiin rumayn mayno oo allah noo warramay wararkiina oo dhan korkaan ka hayna allahna camalkiisa iyo rasuulku way arkayaan camalkiina way arkayaan uma turaduun ilaa caalimqeyb macnaheedu waxa weeye waad oo maxkamadda allah la idin keeni alla wixii aada camal fasheen buu idinka warrami macnaha wuu idinka abaalmarin way inta laidinsoo hordhigo yactadiruuna way cudur daaran ilaykum xaggiina u cudur daaran idaa rajactum markaad soo noqotaan oo tabuka ka soo noqotaan ilayhim iyaga xaggooda usoo noqotaan oo madiino timaadaan qul waxaa tidha laa tactadiruu waxbaha cudurdaar sheeganina lan numina lakum idiin rumayn mayno maxaa yeelay qad naba'ana allaahu allah nooga waramay min akhbaarikum wararkiina wasayara allaahu allana wuu arki doonaa wuu soo daahirin doonaa camalakum camalkiina iyo warasuuluhu rasuulkiisa wuu arki doonaa wixii aada qabataane camala kii hore iyo ka dambaba waa la soo bandhigi dadkao uma turaduuna waa laidiin celin ilaa caalimi alkaybi washahaada waxa maqan iyo waxa joogaba waxa inaga inaga maqan iyo waxa joogaba kii ogaabaa maxkamadiisa idin geyn fa yunabiukum wuxuu idinka warami bima shayga kuntum aad ahayn tacmaluuna kuwa camal fala iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba qaa lagu soo hordhiga sayaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaran lakum idinka idiin dhaaran idan qalabtum markaad soo gadoontaan soo noqotaan ilahi xaggooda litucriduu canhum inaad ka jeedsataanoo aydaan canaananin ood faraha ka qaadaan faacriduu canhum ka jeedsada tacqiir dartii iyagaa lagu xumaynaya ila ruux haddii lala hadlo waa ruux waxa weeye la sharfay wey waxba ha la hadlinoo ha canaananina canaana waxba ka tari maysay maxaa yeelay inahum rijsun qurun weeye qurun baa qalbigooda iyo qaalabkoodaba ku jira waa wasakh wa ma-waahum meeshay u hoyanayaana ku dheelman doonaana jahanamo weeyaan maxay jahanamo ugu dheelman jazaan abaalmarin dadkeen bima shaygii laga abaalmarin kaanu ahayn yagsibuuna kuwa shaqaysa allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala markaad soo noqotaanba idiin dhaaran inay wax si naga ahaayeen oo kanu kan ahaa waxayna u jeedaan inaydaan canaananin oo wax u qabsanin oo idaan wax u daba raacin iskaga jeedsada wax qiimale maaha wax lala hadlaba maahe jaahilka oo dhan baa sida qofka jaahila ah. inaad iskaga jeedsato unbaa la rabaa sidii ninkii carabka a ku gabay walaqad amuru cala laimi yasubuni famadaytu uma taqultu laa yacnini nin xuno icaay baan arki buuri anigaba ima jeedaan dhihi buuri anigaba maaha ninku sheegaya kuwana waa sidii oo kale hala hadlina ha sharfina naar bay geli doonaan taa hadalkama joogo sayaxlifuuna waxay ku dhaaran bilaahi alle lakum idinka idiin dhaaran idan qalabtum markaad soo gadoontaan ilayhim xaggoodii yo alla ku dhaaran in waxsi naga ahaayeen litucriduu canhum inaad ka jeedsataan oydaan canaananin oydaan wala hadlin faacriduu canhum ka jeedsada maxaa yeelay inahum iyagu rijsun wasak wey waa nijaas wey wamawaahu meeshay u hooyanayaan ay ku dambayn doonaanna jahanamo weeye maxaa jahanamo loo geliyey jazaan abaalmarin darteed bimaa shaygii laga abaalmarin kaanu an yagsibuuna kuwa shaqaysta kuwa kasbada yaxlifuuna lakum idinka idiin dhaaran litardow canhum inaad raalli ka noqotaan oo wixii hore ee ay sameeyeen aada iska ilowdaan fain tardow canhum haddaad idinku raalli ka noqotaan fain allaha alle laa yardaa kama raalli noqonayo cala alqowmi qowmkii alfaasiqiin ee faasiqiinta ahaa marka ridihiinu muxuu u tari haddaan alla ka raalli noqonayn dee ridihiinu waxba sheegi maayo wey waxay idinku dhaaran inaad ka raalli noqotaan darteed hillihiin waxba u tari maayo maxaa yeeley allahba u cadhaysan oo raalli ka noqonaynin marka bani aadam hillihiisu waxba ku tari maayo haddaad ilaahay dambi ka gasho qof bani aadami ah, haduu ku koolkooliyo waxba kuu tari mayso yaxlifuuna way dhaaran lakum idinka idiin dhaaran litardow inaad raalli ka noqotaan canhum xaggooda oo waxyaabihii hore ee dhacay aydaan ku soo qaadin in tardaw canhum haddaad raalli ka noqotaan fa in allaha allaan laa yardaa ka raalli noqonaynin can ilqowmi qowmka alfaasiqiina ee faasiqiinta ahaa luqada carabta markii la eego meesha alqowm faasiqiina canhum damiir baa ku fiicnaa allaan ka raali noqonayn markii dembigii ay galeen baa lagu cadaynaya alcaraabu dadka reer miyiga ahi ashaddu iyadaa adag kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan munaafaqnimada wa ajdaru iyagaa ku haboon allaa yaclamu inaanay ogaanin xuduuda ma anzala allah alla wixii uu soo dejiyey xuduudiisa yani axkaamtiisa alaa rasuulihi kusoo dejiyey wallaahu allan caliimu ka og weye xakiimun oo falsan dadka reer miyiga iyo dadka reer magaalka ah dadka reer magaalku caqli bay leeyihiin oo waa ilbax weyn marka waxyaabo badan bay fahmayaan dadka reer magaalkiihi reer miyigu way adag yihiinoo dee waxayna ogeyn bay magaaladii ugu iman waxba kama yaqaanin diintii waxba kama yaqaanin waa iska badow haddaba inaga reer dad fara badanoo waxaa jira dacwadda islaamka ee jirta ee kor u kacday aan ka warhaynin oo usallii fardal hebla un dhihi intuu kusoo agjoogsada kama ilbixin usallii fardal hebla kama ilbixin sidii horunbuu haystaa aniyatu maxaluhaa alqalbu watalafudu bihaa sunnadii safiinuhu dhigi jiray tiibuu weli haysta marka kuwaasaa jira reerbaadiyuhu waa sidaas marka munaafiqnimo hadday gashay iyo gaalnimo iyagaa xun gaalada iyo munaafiqiinta magaalada joogtaay leexleex bay samayn karaan inay isa soo waanisaan baa suuragalaho nin taabici ah oo qolo wacdii buu nin reer miyihii soo ag fadhiistay gacan baa wadaadka go-an oo jiro darteed loo gooya bidxid ah markaasuu warniyaho sheekadaaduna way macaan tahay gacanta ku go-anna waan ka shakaysan wuxuu awal maqlay tuuggaa gacanta la gooyaa buu dhegta ka maqlay marka wuxuu leeyahay ma tuug baa lagu gooy markaa sheekhi wuu fahmay wuxuu yidhi waxa ay go-ani waa bidixde ile waxaa la gooyaa waa midigte tuugge waa bidixda anugu ma kala ogi buui mid la gooy marka reer miyigu waa sidaa innagana waa sidaa wana ogo alacraabu reer miyigu ashaddu iyagaa adag kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan munaafaqnimada nifaaqa waa isla mid wa ajdaru iyagaa awlo ku ahoo ku habboon allaa yaclamuu inaanay ogaanin xuduuda maa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey axkaamtiisa calaa rasuuli ku soo dejiyey xadku waa xadka dadka xidho wey ilan xukumku wuu ku xidhaay wallaahu allana caliimuka wax walba og weeye xakiiman oo falsan allah subxaanahu watacaala wamin alacraabi reermiyiga waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yatakhidu ka yeelan maa yunfiqu wuxuu bixiyey maqraman khasaare waxaan uu bixiyey ilan qasad dan ku qabataye khasaaru ku qori wayatarabashu wuu idinla sugi bikum balaayada wareegtu idinla suga calayhim dushooda daairatu suiba ah wallaahu samiicun caliim reer miyiga waxaa ka mid ah dad waxa ay bixiyaanoo dee laga qaado ama zaka ahaan looga qaado ama jihaadka ku bixiya la yidhaah oy diidi kari waayaan khasaaro bay ku qori wax sawaaba kama rajaynayaan marka way idinka dhursi wix idinku dhaca waa sida loo yidhaha isbedel baa la sugayaa weyn marka nimankanu hadda xoog bay igaga qaadeen wakti kaleunbaa sugi xaaladdu isbedasho oo niman ka xoog badana yimaadaan daairada waxaa la yidhaha wareegtada le wareegta idinla sugi xaaladu wareegto oo dhinac kale isu badashay iyo idinla sugaya balaayo iyaga dusha ka saaran weligoodba balaaya dusha ka saaranoo sidaa ka bixi maayaan wa min alacraabi reermiiga waxaa ka mid ah, man dad baa ka mid a ah, yatakhidu yeelan ka yeelan ma yunfiqu wuxuu bixiyo maqraman khasaare iyo culays dul saaran wayatarabasu bikum wuu idinla sugi oo hadda idinma diidi kare addawaa'ira balaayooyinka wareegaya yuu idinla sugo markay isbedel dhaco allela markaasaad ka argoosan buu dhihi calayhim dushooda waxa ah daa'iratu sawi balaayo xun wareegta xun oo balaayo ah dushooda weyn iyagaa dhibaata haysataa wallaahu alla samiicun ka maqla weeye wax kasta oo la arko caliimun ka og weyn wa min alacraabi reer miyiga waxaa ka mid a man dad baa ka mida yuuminu rumeeye bilaahi alle walyowmi alaakhiri wayatakidu ka yeelan maa yunfiqu wuxuu biyo qurbaatin dhowaansho cinda allaahi alla agtiisa oo allu ugu dhowaanaya iyo wasalawaati rasuuli rasuulka ducadiisa qaar waxaa ka mida waxa ay bixiyaan alle ugu dhowaanoo nabiga ducadiisa raba oo danaynaya allah wuxuu leeyahay alaa inahaa waxa ay bixiyeen qurbatun dhowaansho weeye allay u dhoweyn lahum iyaga sayudkhiluhum llahu alla wuxuu gelin fii raxmati raxmadiisaoo jannadu ka mid tahay in allaha alla kafuurun ka dhaafo wey raxiimu naxariista reermiyiga waxaa ka mid a dad mu'miniina oo alliiyo aakhiraba rumeeyey oo waxay bixinayaan uga jeeda inay alle ugu dhowaadaan nabiguna u duceeyo yay uga jeedaan waa reermiyi dadkaasi waa dad fiican marka ilaahay sidaa ay niyoodeen buu uga dhigaya min alacraabi reermiyiga waxaa ka mida man baa ka mida yuminu rumeeye bilaahi alla walyowmi alaakhir wayatakhidu ka yeeshay maa yunfiqu wuxuu bixiyo qurbaatin dhawaansho cind allaahi alla agtiisa allo hortiisa u dhibta allu ugu dhawaanaya iyo wasalawaati rasuuli rasuulka ducadiisa oo uu rabo alaa baraaruga alaada yani tanabuh baa la marka gooni looma laqbayo alaa inahaa waxa ay bixiyeen sadaqadii qurbatun dhawaansho weeye lahum iyagay u tahay oo allay ugu dhowaanayaan nabiguna wuu u ducayn sayidkhuluhum allahu alla wuxuu gelin fii raxmatii raxmadiisuu gelin jannadaa ka mid a ah raxmadda garo oo in allaha alla kafuurun ka dhaafa weeye raxiimun oo naxariista wasaabiquuna kuwii u hore maray hijrada iyo islaamnimada alawaluuna ee u horeeyey oo min almuhaajiriina ka mid ah iyo walansaari ka a ah, iyo waladiina kuwii itabacuuhum raacay kuwaa iyaga a raacay biixsaanin wanaagga iyo diinta ku raacay radia allaahu canhum alla wuu ka raadli noqday waraduu canhu iyana way ka raali noqdeen waacadda wuxuu u diyaariyey lahum iyaga janaatin jannooyin tajrii ay socoto taxtaha hoosteeda alanhaaru waadiyaal khaalidiina fayhaa way ku waarayaan abadan weligood daalika sidaasina alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waxaa la yidhaahdaa intii eh, baycatu ridwaan ka horeysay shajaradii la isku dhaarsaday xudaybiya ee quraca ahayd inaynaan cararayn markii cumaan inta maka loo diray shaydaan ku faafiyey cumaan waa la dilay dadkii isku dhaarsaday intii ku horeysay saabiquunta waa ku kuwaasal abubakr sidiiq radiallahu canhu ragga waaweyn ninkii ugu horrumeeyey buu ahaa cali binu abi aalib oo dee qoyska nabiga la noolaa caruurta ninkii ugu horrumeeyey buu ahaa khadiija bintu khuweyli xataa markii nabigu riyada u keenay gabadhii wariqa binu nofal in adeerkeed u geysay bay ahayd addoommada bilaal binu rabaax yaa u horrumeeyey calaa kulli xaal shajaratu lbaycatu ridwaan xudaybiya wixii ka horreeyey baa alawaluna layna oo ansaari muhaajiriinba iyo dadkii ku raacay ama saxaababa ah, ama taabiciintii dambaba ah. saxaabada waxaa la yidhaha man ra qof nabiga arkay fii xayaatihi noloshiisii wa aamana bihi rumeeyey wamaata calaa iimaani saxaabadu waa kuwa saxaabi haddaad maqseen waa waa inuu nabiga arkay rumeeyey weliba markuu noolaa nabigu noolaa dabadeedna ku dhintay sidii culimada qaar baa waxay leeyihiin ugu yaraan waa inuu sanad la joogo laakiin sidaasaa loo badan yahay marka dadka noocaasa waa dad khayr qaba weyn shiicada maxaad u malayn dadkan abubakar sidiiq baa horgal u ah cumar bin khadaab baa horgal u ah markaa ceebta ay ceebeeyeen iyo lacnaday lacnadayaan marka waxaa u fadli badan bilmatal saxaabada afartii khulafadii abubakr sidiiq cumar bin khadaab cusmaan binu cafaan binu abilcaas cali binu abi aalib casharatu lmubaashiriintii lixdii hadhay baa ku xigta beder baa ku xiga uxud baa ku xiga baycatu ridwaan ilaahay mid walba khayr buu siiyey waa ka nabigu yihi saxaabadayda ii daaye dad yani saxaabada xogay wax ka sheegi buu maqlay war ii daaye hadday wax yaro bixiyaan oo aada u yar midkiin uxud oo kale hadduu bixiyo intaasaa ka fiican ay iyagu bixiyeen saxaabadu waa sida waa aad bay uheer sareeyaan aad bay uheersareyan kulluhum cuduul saxaabadu hadda markii axaadiista la warinayo saxaabi wixii laga wariyey la raadin maayo macaadil baa mise ma aha lafdiga saxaabi baa ku filan wasaabiquuna kuwii horeeyey islaamnimada ku horeeyey ee ku hormaray alawaluuna ee ugu horeeyey oo min almuhaajiriina kuwii dalkoodii hooye ka qaxay ah iyo walansaari ansaar sii dejisay waladiina tabawuu daara walimaan min qablihim iyo waladiina kuwii itabacuuhum raacay oo saxaabadii dambe ah biixsaanin diinta iyo wanaagga ku raacay radia allaahu canhum allah ka raalli noqday oo camalkay la yimaadeen buu alla uga raali noqday waraduu anhu iyana alla way ka raalli noqdeen wuxuu ku abaalmarinayo raalli ka yihiin wuxuu ku abaalmarinayo wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin tajri ay socoto taxtaha hoosteeda alanhaaru waadiyaad waadi malaba ku caana ku khamri ah ku kale ku kale khaalidiina fiiha way ku waariyaan abadan weligood kama baxayaan laa yabquuna canhaa xiwala daalika kaasi alfawzu liibaan weyn alcadiima oo weyn waxaan mar kale ku celin dadka alle raalli ka noqday dadka lacnadaya maxay kula tahay ma lala saaxiibi karaa ma lala hadli karaa gaalada haddaad la hadasho waa laga iyagu ma aaminsana inay muslim yihiin aha marka waxaa loogu yeehi inuu muslim yahay diintooda khilaafsan yahay bay garanayaan marka waa laga yaabaa inay ku garaabaan laakiin shiicada haddaad la hadasho inay diin haystaan bay la tahay marka kale laba diin sunnada sunnada sida gaalada loo nicab yahay iyo sunniyiinta u nicab yihiin shiicada waa balaayada shiicada ogow wa miman xawlakum dadka hareerihiina waxaa ka mid a ku hareereysan oo min alacraabi reermiyiga munaafiquuna kuwa munaafiquuna qabaa'ilka madiina ku hareeraysan reer bani khifaar iyo reer juhayne iyo nimanka eh, ku hareereysan madiina qaar munaafiqiina ku jira wa min ahli lmadiinati ahlu madiinan waxaa ka mid a ah qowmun qoom maraduu ku leelyamay cala nifaaqi nifaaqa ku leelyamay wuu la qabsaday garo oo laa taclamuhum idinku ma ogidin alla wuxuu naxnu annagaa naclamuhum og sanucadibuhum waanu cadaabi maratayni laba jeer cadaabulqabrigi iyo adduunka dhibka gaadhaya uma yuradduuna waa loo celin ilaa cadaabin cadaab cadiimin weyn cadaab weyn baa loo celin adduunkana laba jeer baa lagu cadaabiyo qatliga iyo sabyiga iyo abaaraha dhacaya waa cadaaban yihiin cadaablqabrigiina waa la cadaabi qiyaamihiina waa u dadka hareerihiinna ah, munaafiqiin baa ka mid a ah. weli min reer madiinaadna munaafiqiin baa ka mid a ah. maraduu la qabsaday cala nifaaqi nifaaq la qabsaday allah wuxuu yihi anigaa ogidinse ogidine waan ka goyn doonaa bu alla laba jeer baan cadaabi wa miman dad waxaa ka mid a xawlakum hareerihiinna ah kuwa munaafiquuna wamin ahli lmadiinati ahlu madiinana waxaa ka mid a munaafiquuna munaafiquun maraduu ku laylyamay la qabsaday cala nifaaqi dee dadka reer magaalku way isqarin karaan soo garan maysa laa taclamuhum adigu ma ogid naxnu annagaa naclamuhum og buu alla leeyahay sanucadibhum waanu cadaabi maratayni laba jeer cadaabulqabrigii iyo adduunyada dilkii iyo sabyigii la qafaalanayay uma yuraduuna waxaa loo celin oo aakhire la geyn ilaa cadaabin cadaab cadiimin oo weyn waakharuuna kuwo kale ictarafuu way qirteen bidunuubihim dembiyaalkoodii khaladuu waxay isku dareen camalan camal saalixan oo wanaagsaniyo wa aakhara camalkan sayi-an oo xun casallaahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim inuu ka towba aqbalo ina allaha allana kafuurun ka dhaafo raxiimun kuwanina waa kuwo kale oo dadka reer ah oo iyagu muminiina laakiin laba camal bay isku dareen dagaalkii way ka hadheen way garowsan yihiin inay dagaal ka hadheen nabiga u imanayaanoo wax cudurdaarahonu lahayn ma jiro laba camal bay isku dareen camal wanaagsan oo ah inay muminiin yihiin iyo camal xun oo ah inay dagaalkii ka hadheen marka kuwaa in laiska saamaxaa soo nabigu faruhu ka qaaday waa banaankooda iska joogaan munaafiqiintii dhowri sideetanka ahayde iyagu dhaartay ka mid ma ahayn intay nabiga u yimaadeen bay u cudurdaar sheegteen inayna munaafiqiinahayn waa la ogyahay waa la saamaxay kuwaan ilaahayna wuu ka aqbali doonaa wa aakharuuna kuwo kale ictarafuu way qirteen bidunuubihim dembiyaalkooda khaladuu waxay isku dhex dareen camalan camal saalixan oo wanaagsan iyo wa aakhara mid kale sayi-an oo xun allaahu alla wuxuu u dhow yahay an yatuuba calayhim inuu ka tooba aqbalo rajuhu waa dhinaca qofka hadduu muumin yahay in allaha alla afuurun ka dhaafay raxiimu nabigaa wuxuu hi alayh salaatu wasalaam waxaa ii yimid habeen aatin mid baa ii yimid laba way iqaadeen meelba igeeyeen waxaanu ku aragnay meeshii dad jidhkooda qaybina qurux badan tahay oo aada u fiican fiicantao bani aadam tahay qaybina ay mushawah tahay oo ay doorsoon tahay markaa waxay yidhaahdeen buu ee meeshan waa janaatu cadlin manzilkaagiina wakaa inaad gashana dee wakti baa kaaga dhiman yaa tog meeshana ya qoladii gala la yidhi qoladii labada dhinac ahayd way galeen iyagoo isku midahoo fiican yay ka soo baxeen markaasaa nabiga lagu yidhi meeshan waa jannaatu cadnin manzilkaagiina wakaa laakiin waxbaa kuu dhiman waktigaad geli lahayd qoladuna waa qolo khaladoo camal saalix waa akhra saya camal xun iyo camal fiican bay isku dareen ilaahay camalkii xumaa wuu ka dhaafay marka marka macnaha waxaa laga wadaa qofku haduu mumin yahay oo uu khaldamo allah wuu ka tooba aqbali haduu mumin dhaba yahay ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad tuahiruhum dahirta wa tuzakiihim nadiifisa aan ku celiyo halkaa hud ka qaad min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum aada ku dahirayso wa tuzakiihim aada ku nadiifinaysa bihaa sadaqada wasalli calayhim u ducee ina salawaataka ducadaadu sakanun qalbi deganaan bay u tahay qalbi qaboojis lahum iyaga wallaahu allana samiicunka maqlo weeye caliimun oo og aayaddu qolo ahaan waxay tilmaamay qolada ah dembigoodii qirtay ee camal saalix camal xun isku daray laakiin waa caam aayaddu dadkoo dhan ka qaad qoladaasna si gaara sadaqadaasu ha nadiifise uga qaad marka nabiga u ducee baa lagu qalbi qaboojis bay u noqon qalbi deganaan markuu nabiga u duceeyo qalbi qaboojis bay u noqon marka nabiguna caadi ahaan markii zakada la keeno wuu ducayn jiray allahumma salli ala ali awfa marka salligu fara badan yahay xagga allah waa raxmad xagga malaa'igtana waa duco xagga nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa duca isaga laftiisa salaadan caadiga ee sharciga ah asalkeedu salaad asalkeedu waa duco laakiin sharcigaa sidan ka dhigo magaca u bixiyey waana ducade salaadu hal mirid badhkii oon salaada all alla uuna lahayn ma jirto wax kaloo salaada lagu soo dari ma jirto hataa nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi hayga sayid dhigina salaada dhexdeeda lafdigaa sayida ha kusoo darina ilan markaynu ku salaad dibada ka nahay allahuma salli ala waan leenahay waa la rabaa mar keliya salaada haiga sayid dhiganina bui waxaa la diidan yahay salaada wax kale oon alla darti ahayn in lagu soo dhex daraa la diidan yahay haddee salliga loo ducay nabiga noogu saliina waxa weeye caqiidaday u dhisantaha waxaan ogaanaynaa nabiyullaahi maxamed isagoo alla u dembi dhaafoon ba lahayn oo isaga ducadu korunbay usii qaadeen adoon alla u baahan inuu yahay intaasa caqiid ahaan inoogu jirta markaad nabiga u ducaynayso adoon alla u baahan inuu yahay allah wuxuu ihi khud ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad tuahiruhum aada ku dahiri oo dembiga lagaga dhaafi watuzakiihim aada ku nadiifin bihaa sadaqada wasalli u ducee calayhim dadkaa sadaqada bixiyey ina salaataka way salawaatakana waa la aqriyey salawaatakana waa la aqriyey ina salaataka salaadaadu ducadaadu sakanun qalbi deganaan bay u tahay qalbi qaboojis lahum iyaga wallaahu allana samiicun og ina ina salaatakana meeshana inoo taalla alam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha alle huwa alle yaqbalu towbata towbada inuu aqbalo can cibaadihi addoomihiisa wayakudu uu alle qaado asadaqaati sadaqada qaado allah sadaqada qaado macnaheedu waxa nabigaa qaade eh sadaqadu alle gacantiisa ku dhici markii sidaa loo qaadaba waa xadiis markaan alle gacantiisa leeyahay waa xadiis wa ana allaha allena huwa isagu adtawaabu ka towbada aqbalo weeye arxiim oo naxariista aayaddu waxay tilmaamaysaa markay qoladaasi dambigoodii qirteen oo alla ka toobo aqbalay oo la yidhi seke ka qaad kuwii kale ee munaafiqiinta aan ka hadhi bayni nimankaa hadda u tagay ninka ah annagun bay nalaga mid ahaayeen waa maxay dembi dhaafkani waxaan annagun bay naga mid ahayen shalay annagay nala joogeen iyay yidhaahdeen markaasaa alla leeyahay miyaanay ogeyn kuwaasi inuu alla toobada aqbalo miyaanay ogeyn alam yaclamuu ma waanay ogeyn ana allaha alle huwa alla yaqbalu tawbata toobada inuu aqbalo can cibaadihi addoomihiisa qof kasta oo toobo keena wayakhudu sadaqaati sadaqadana uu qaadayo alla yamiintiisay ku dhici markaasuu alla kori sidaa faraska yarka aada u korisaan yoidinku kori ilaa ay uxud la ekaato fuluwi baa la yidhaha faraska waxawayaanka waxa ugu kori og weeye yamiinta allay ku dhici anigu ma dhihin nabiyullaahi maxamed baa yidhi waa xadiis wa ana allaha allana huwa tawaabu ka naxariista weeye huwa tawaabu ka tawbada aqbala weeye arraxiim oo naxariista waqul waxaa tidhaa icmaluu camal fala fasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu iyo walmu'minuuna mu'miniintu wuu idin arki doonaa wasaturaduuna waxaa la idin celino maxkamadiisa laydin keyn ilaa caalimi lkaybi waxa maqan allaha og iyo washahaada fa yunabiukum wuxuu idinka warami bimaa shayga kuntum adayn tacmaluuna kuwa camal fala qolyaha munaafiqiintae xaqdiidayaashae towbada aan ogolayn allah camalkiina wuu arkay wuu soo daahirin nabiyulaahi maxamed rasuulkuna wuu arkay muminiintuna shaqadaad qabanaysaane xunta ah wuu arkay waa kulli muminiinta iyo allah idin ogaan iyo rasuulkaa idin ogaan waana lidinka abaalmarin doona waqul waxaa tidhaa icmaluu camal fala waxaad doontaan camal fala fasayara allaahu alla wuu arki oo wuu soo daahirin camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuul allana wuu arki wlmu'minuuna mu'miniintuna way arki wasaturaduuna waa laydiin celin ilaa caalimi alghaybi washahaada waxa inaga inaga maqan iyo waxaynu aragnaba ka og baa laydiin celin maxkamadiisii bimaa shayga kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuma camalfalaan waakharuuna kuwo kale murjawna waa la rajaynayaa liamrillaahi ilaahay amarkiisa yacni amar allay kuwaasi u yaallin waxba laguma xukumayo amar allay u yaalliin imaa yucadibuhum inuu cadaabo waimaa yatuubu calayhim inuu towbada ka aqbalo kuwan waxaa weeye waa munaafiqiintii markii nabigu yimid ee dhowr sideetan munaafiq ay nabiga u iska daayey kuwii reermiyiga ahaa fiicnaana ay u yimaadeen yaa saddex nin yaa iyagu runtii sheegay oo inay qaniyaal ahaayeen oo ay yani kasal iyo ah, talawaa ay uga hadheen bay nabiga u sheegeen saddexdaa nin waxaa weeye kacab binu maalik iyo hilaal binu umaya iyo maraara binu rabiic bay ahaayeen iyagu runtay sheegeen xadiis dheer oo kacab binu maalik uu ka sheekeeyo kutubuhu dhigaan yaa jira bukhaariga iyo dhigaa yaa jira xadiiskaasu hadii la soo gaabiyo lama soo gaabin karo markii uu yimid buu runta sheegay yaa rasuulalahi wax si iga ahaa ma jiro markaasay qoladiisii baa yidheen war maad nabiga beenu sheegi kuwii kaleba kuwaasoo waa waa la saabaxay markaasuu hortay wax sida yini ma jira ha laba nin baa kaa horreysa alay kuwaasaan ku dayan buuri waxaa la xukumay inaan lala hadlin marka saddexdaa saxaab way inoo soo socotaa tooba aqbalkooda inaan lala hadlin baa la xukumay oo la go'doomiyo adu way dheereedeen konton habeen markay joogaan yaa habeenimo nabiga toobadoodii soo degtay ninbaa soo ordayo nina wuu u yimid nina wuu dhawaaqay adugu calaa alaaati aladiina khullifu waa saddexdaa nin nimankan kacab binu maalik hilaal binu umaya maraara binu rabic waa kuwa kuwa la sheegay marka amar ilaahay bay u yaallin waa la dibdhiga xaalkoodii ka tooba aqbalay subxaana wa tacaala waayo munaafiqiin bayna ahayn waakharuuna kuwo kale murjowna waxaa loo rajayn oo u banyaalin liamrilaahi amarkiisa siduu ku xukumaba imaa yucadibuhum inuu cadaabo wuu heli karaa waimaa yatuubu calayhim inuu ka tawba aqbalan wuu heli karaa wallaahu allana subxaanahu wa tacaala caliimun kan wax walba og wey xakiimun oo falsan xukunkan oo dhan allah baa maamulay maamulay